asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu eh, ikhwaani waxaan rabaa inaan halkan uga hadlo alistikfaar wadawaa annaajix istikfaarta waa dawa ee eh, lagu guulaystay ama haddaan idhaahdo atadaawi bilistikfaar aan isku dawayno istikfaarta waa arrin cajo badan weeyaan E, istikfaarta intayna isku daweynteeda hore horta u gelin baan rabaa wax yar inaan ka hormariyo tacriifkeeda maxay tahay alistikfaar waa dalabu lmaqfirati min alcasiizi alghafaar waa in ilaahay subxaana wa tacaala laga dalbo inuu dembigaaga uu dhaafo ilaahayna subxaana wa tacaala wixii turunturaa iyo wixii gefa uu kaa dhaafo subxaanahu wa tacaala isaga ghaafiru dembi ah allana subxaana wa tacaala uu ku asturo wixii tegayna aad ka qoomamooto go-aanna ku gaadha inaadan ku noqonaynin ee faraa'iddii ilaahay ee dayacdayna aada hagaajiso ood maaragtay toosiso ee jirkaagii macaasida iyo xumaanta laga yaabo inuu ku raaxaystayna aada dhadhansiiso alamka iyo ee daacada xanuunkeeda yacni caawa dhan salaad u taagnaato inaad soomanaato ood gaajooto waa xanuun bay leedahay ayib satriga ilaahayna subxaana wa tacaala uu ku saaro ilaahay subxaana wa tacaala uu kugu qariyo haddaba ikhwaanii inaad astakfirullah kayfiyaad badan oo istikfaarta loola yimaada baa jira ee asbaab bay leedahay marka horeba insaanku macsuum ma ah ee matid qof macsuuma dembigu kaa dhacayaa dabeecada basharka binu aadamkaana taa keenaysa acdaada aan leenahayna way badan yihiin naftu waa cadow qayb ka mid ah oo ilaahay subxaana wa tacaala ina annafsa la amaaratun bisuu nafta waa la qaybiyaa ilaa toddoba qaybood bay u qaybsantaa ee mudma ku jirta amaara ku jirta oo xumaanta ku amraysaa ka mid a shaydaanka ayaa joogo isaguna cadow ah oo yatarabasu bilinsaan dhufays kugu jiroo raba inuu maaragtay halaakada halaaga kugu tuuro hawadaadii baa jirto qofka hawadiisay dad badan ayaa qaadoo meel xun ka tuuriyo jidka garab marisa adduunyadiibaa halkan dhaldhalaalkeedii iyo umuuraheedii kuula fadhida khafladii iyo halmaankii iyo futuurkii iyo daalkiiba iyaguna kuu joodo daacada ilaahay aada ka gaabinaysay intaasoo dhani asbaab bay noqonaysaa haddaba istikfaartu ayuhal axibaa waxay gooni ku tahay dadka mu'miniinta ah oday gaar ku tahay markii ibraahim nabiyullaahi ibraahim aabihii uu la doodeeyey waa kii aabbihii ku yidhi haddii aadan joojinin la arjumannaka dhagax baan kugu dilayaa wiilyahow isaguna wuxuu yidhi qaala salaamun calayka sa astaqfiru laka rabbii inahu kana bi xafiya istikfaar baan allah kuu weydiinayaa subxaana laakiin hada istikfaar wuxuu ahaa baa la yidhaahdaa ibraahim tamacan lihidaayati abiihi aabihii inuu soo hanuuno ayuu sugayay falamaa tabayana lahu annahu caduwu lilaahi tabara'a minhu markay u caddaatay inuu aabihii cadow yahayna wuu ka beri noqday oo uu ka haray fii suurati tawba haddaba gebagebada qaybtan iyo istikfaartu inay mu'miniinta ku tahay waxaa ku tusinaysa rasuulka sala allahu aley wasalam markii adeerkii abitaalib uu xanuunsanayey waa kii laha yaa cam qul lii kelimatan uxaaju biha cinda allah hal kelima iidheg ii dheh laa ilaaha ila allahu anaa doodaya oo dhahaya adeerkii islaamku ku dhintaye ii dheh buu leeyahay laakiin odaygaa lama waafajinin inuu kelimada uu yidhaahdo ee waxaa soo degtay aayadda qur-aanka oo markuu rasuulku istikfaar uu u dalbaayey maa kaana linnabiyi waladiina aamanuu an yastakfiruu lilmushrikiina walow kaanuu ulin qurbaa min bacdi maa tabayana lahum anahum asxaabu ljaxiim marka haddii ay gaala yihiin oy naarta dadkeeda yihiin uma habboona baa layidhi qofna inuu u dalbo marka istikfaartu waxay ku tahay khaas dadka muminiinta ayay ku tahay insha allahu tacaalaa qaybta soo socota baynu uga hadli doonaa haddii alla idmo sidaad isagu daaweyn lahayd jazaakum allahu khayr baraka allahu fiikum wasalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu